kul waxaan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho We'll be right maqal wanaagsan dhegeystayaal meel weliba joogtaan maanta waa aad sabti taariikhdu waxay ku beegan tahay xlabaatanka nofembar sanadku waa labadakunsaddexlabaatanka barnaamijka ciyaaraha dowrida cadda kulmiye magaalada muqdisho waxaynu ku eegi doonaa kulmada la ciyaari doona caawa kooxda kubadda cagta united iyo weliba kooxda kubadda cagta everton oo kulan xiise badan iyadoona kooxda kubadda cagta everton ay doonaysa in kooxda kubadda cagta united saddex dhibcood ay ka qaataan maadaama toban dhibcood laga jaray laganaxay sidoo kale tottenhag waxa uu ka warbixiyey xaaladaha ciyaaryahaanada sida unana iyo welibaa ninka lagu magacaabo rashford oo marka hore laga cabsi qabay inay dhaawac ay ahaayeen sidoo kaleeto kulanka stonvilla iyo welibaa kooxda kubadda cagti sporis aynu eegi doonaa sidoo kaleeto horyaalka wadanka talyaaniga kulanka ugu xiisaha badan jira waa kulanka caawa kow iyo tobanka habeednimo diban soo geli doona kulankaasina kooxda kubadda cagta yuventus iyo welibaa kooxda kubadda cagta inter milan ayaa wada ciyaari doona waa kulan aad u xiiso badan sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta roma iyo weliba kooxda kubadda cagta odinesian iyaguna wada ciyaari doonaan caawa sideedda habeenimo sidoo kaleeto waxaynu eegi doonaa horyaalka wadanka sbein ayaynu eegi doonaa kulamada ugu xiisaha badan kulanka dabcan real madrid way ciyaari doontaa sidoo kaleetana waxaynu eegi doonaa suuqa kiliibsiga ciyaarihii la ciyaaray ayaynu eegi doonaa dhegeystayaal kooxda cagta newcastle united afar gool iyo ku garaacday kooxda cagta chelsea sidoo kale hogaanka horyaalka bermeligana hadda waxaa gacanta ku haysa kooxda kubadda cagta arsenal iyadoona hal gooli waxba ku garaacday kooxda kubadda cagta bremford barbarihii kooxda kubadda cagta mancity liverpool aynu eegi doonaan dhegeystayaal waxaad soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duridacadda kulmiin magaalada muqdisho waa hagaag dhegeystayaal haddiinu ku bilaabnana barnaamijkeeni ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho waxaa la ciyaaray kulmadii xiisaha badnaa ee horyaalka premier leaga iyadoona kooxda kubadda cagta liverpool iyo weliba kooxda cagta man city markay wada ciyaarayeen eh, dabcan barbaro ay wada galeen kulanka wuxuu ahaa kulan markaa aada loo hadalhayay oo kulan muhiima maadaama uu kulanka toddobaadka eh, kulanka kooxda kubadda cagta man city markii la eego wax badan ayaa sameeyeen laakiin fursadihii ugu badnaa ma aysan ka faaideysan halka wax kubadda cagta liverpoolna sidoo kale iyaguna waxa weyaan ay u qalmeen in barbaraha halkaa ay ka helaan laakiin aysan u qalmin saddex dhibco ay ka qaataan koox kubadda cagta masity kadib bandhigii liita ay soo bandhigeen kooxda liverpool laakiin liverpool markaad eegto eh, waxa weyaan kooxda kubadda cagta mancity boqolkiiba lixdan iyo eh, kubadda haysashada ama waxa loo yaqaano bol positionka ay haysteen halka boqolkiiba soddon kooxda liverpool ayay haysteen sidoo kale waxaad arkeysaa in sagaal korno lagu helay kooxda liverpool iyagoona kooxda kubadda cagta liverpool ay ku heleen mancity lix koorna sidoo kaleeto dhammaanshooda dadkii la gameeyey kooxda kubadda cagta mancity ayaa ka badan liverpool mancity waxay gameen ugu yaraan sagaal shood halka liverpool ay gameen ama ay tuureenba ilaa lix shood sidoo kale waxaad arkaysaa kubadaha inta badan goolkeyberka inta badan safgareeyey ama badbaadinada uu sameeyey labadaba goolhaye waxaa badnaa kii liverpool oo badbaadina cajiib a ah sameeyey sidoo kaletana dhammaan baasaska ay sameeyeen kooxda cagta masiti waxay gaarayaan shan boqol halka kooxda cagta ee eh, liverpool waxa weeyaan saddex boqol sagaashan sameeyeen laakiin ay dhamaystireen saddex boqol labaatan oo ka dhigan in meelaha ama meelo badan loogu fiicnaa kooxda kubadda cagta masiti laakiin sidaas ay tahayna ciyaartu waxa weeyaan markay ahayd qeybta hore ciyaarta toddobiyo daqiiqo nathan akey ayaa difaacyada waxa weeyaan kooxda cagta ee eh, liverpool ee eh, dabcan kadib waxa weyaan haalan ayuu siiyay gool aad qurux badan isaga ayaan dhaliyey isagoo markaa dabcan xil ciyaareedkan haalan aad iyo aad loo leeyahay waa ciyaaryahan inaba aanan caadi ahayn haddaba xilli ciyaareedkan siddeed iyo toban gool ayuu siiyey kooxda kubadda cagta ee eh, manchester city afar goolna waa uu caawiyey sagaal iyo toban kulan xilli ciyaareedkan uu ciyaaray isagoona saddex kulan horyaalka berberleaga u ciyaaraya waxa uu haystaa afar iyo toban gool horyaalka brmeliga taasi oo ka dhigan kulamada uu ciyaaray iyo weliba kulamada kale dabcan yani ay badan yihiin goolashuu dhaliyay taasi oo ka dhigan in ciyaaryaanka inabaan caadi konton gool ayuuna heestaa taasi waxa uu noqday mid ka mid ah ama taariikhda ciyaaryahankii ugu horeeyay horyaalka brmeliga isagoo dabcan wax ka yar konton kulan ku gaara konton gool marka aada iyo aad loo ammaanayaa ciyaaryahanka reer norway ninka lagu magacaabo haalan laakiin fursadaasi barbaraha ay galeen kooxda liverpool iyo mancity waxa ay dabcan faaiido u noqotay kooxda kubadda cagta ganris hogaanka horyaalka premier leaga ayay gacanta ku hayaan arsenal wayna ka faa hadaba arsenal ayaa ah hadda xil ciyaareedkan kooxda ugu qatarta badan tan iyo horyaalka premier leaga markii uu bilowday saddex kulan oo ay ciyaareen sagaal kulan ayay badiyeen saddex barbaro hal guuldaro toddobiyo labaatan gool ayay dhaliyeen waa labaatan gool ayay dhaliyeen iyagoo dabcan laga dhaliyay toban gool toddobiyo toban gool ayay haystaa marka arsenal sanadkan waxa weyaan waa koox aad u khatar badan soddon dhibcood ayay ku hogaaminayaan kooxda labaad waa mancity hal dhibcood ayaa laga sareeyaa liverpoolna laba dhibcood ayaa laga sareeyaa halka eh, kooxda saddexaad afaraad ku jirtana afar dhibcood ee ka sareyso inkastoo hogaanka horyaalka premier leaga waxa weyaan meel dheer la kala jirin laakiin kooxda ganris way ka faa'iideysteen ciyaaryahanka lagu magacaabo kay hafarts ayaa xilli dambe ee eh, dabcan u dhaliyay goolka guusha siddeetan sagaal daqiiqo bukaya saak ayaana goolkaasi ka caawiyey marka ganadis waxay aada u ammaanayaan ciyaaryaankan kay afartis isagu waxaweyaan waayadanba waa la dhaleeceynayey eh, waxaa la dhahayay eh, ciyaaryaankan maku wanaagsana shaxda kooxda arsenal ama ninka lagu magacaabo michael arteta laakiin ugu dambeetii kay afartis oo afar labaatan sano jira dhashay kooiyo tobankii juun sidoo kaleetan ahaa ciyaaryahankii hore kooxda kubadda cagta chelsea waxaweyan ugu dambeetii waxaweyaan taageerayaasha arsenal ay ku faraxsan yihiin in halkii gool uu dhaliyay saddex dhibcood ay ku qaataan sidoo kaleetana hogaanka horyaalka bermer leagu ay gacanta ku hayaan arsenal ayaa toddobaatan iyo shan milyan ka bixisay xil ciyaareedkii hore arsenal marka hore chelsea ayaa bayer livercos kasoo qaatay siddeetan milyan laakiin toddobaatan milyan ayuu u aaday ama dabcan lacag dhan kooxda arsenal ayaa dhiibtay toddobaatan milyan taasi oo ka dhigan in ciyaaryahaankan eh, dabcan halkii gool uu dhaliyey uu yahay gool markaasi dabcan qiimo u leh maadaama hogaanka horyaalka brmer leaga hadda arsenal ay gacanta ku hayaan wuxuu leeyahay ku faraxsanahay kooxda kubadda cagta arsenal mar waliba waa kooxdeeda waana jecelahay inaan dabcan guulo badana siiyo wuxuu leeyahy waxaa rajeynayaa guulaha soo socda inay noqdaan markaasi aad iyo aada u fiican arsenal shan iyo tobankii kulan ugu dambeysay kulamada london derbiga loo yaqaano waa wadaan beatin iyagoo dabcan eh, toban kulan ka mid ah ama toban kulan ka badan ay ama sideed kulan ka badanay badiyeen marka arsenal inaba caadi maaha xil ciyaareedkan waa kooxda keliya markii la eego xil ciyaareedkan markii aweyga la eego ama kulmada banaanka la eego dhibaha ugu badan heshay markii eh, dabcan laga tago arsenal waa mancity weliba koox kubadda cagta spors laakiin waxa weyaan arsenal innaba caadi maa xil ciyaareedkan aadaeday u wacdareynayaan iyadoona koox kubadda cagta ah ganars yahay kulamada soo socda xataa fursad fiican ay haystaan ayna badin karayaan soalaan kale arsenal kulamada horyaalka brmelig kusoo wajahan waa wolfis oo la ciyaari doonaan labada december lowton ay la ciyaari doonaan eh, shanta december inkastoo astonvilla ay tahay koox aada u khatar badan laakiin sagaalka december la ciyaari doonaan sidoo kaleetana brighton iyo liverpool kulanka ugu adag ee arsenal ay ciyaari doonto waa kulanka liverpool ay la ciyaari doonto saddex iyo labaatanka december kulankaasina waxay booqan doonaan liverpool garoonkooda amfield stadium waa kulan marka dabcan aad iyo aada u xiiso badan marka iyadoona kooxda kubadda cagta ganaris ay dabcan waayo qurux badan ay ku jiraan michael arteta wuxuu leeyahay waa ku faraxsanahay sanadkan wax badan aynu rajeyn doonaa wuxuu leeyahay ciyaaryahaanadeeda waxaan aad aad ugu ammaanayaa fursadaha ay aad aad ugu faa-ideysanayaan marka kooxda arsenal inna bacaadi maaha sanad qurux badan ay qaadanayaan halkan waxaa lagu mahadaysanayaa kooxda kubadda cagta chelsea oo guuldaro xanuun badan kala kulantay kooxda kubadda cagta newcastle united haddaba wuxuu ahaa kulan aadaeed u xiiso badan oo kooxda kubadda cagta newcastle united ee fursadihii ugu badnaa ka faa'iideysteen markii chelsea ay soo booqdaan e, garoonka jamesburg stadium inta badan waxa weyaan waxaa jira saddex garoon oo inta badan ama guuldaradii ugu badnaa ku qaateen waxaana kamid ah kooxda liverpool markii anfield soo booqaneen chelsea taariikhda waxaa laleeyahay shan iyo jeer ayaa halkaa lagu soo garaacay sidoo kale garoonka trafood oo kale waxay ka mid tahay meelaha ugu badan jels lagu soo garaacay sidoo kale garoonka weyne jamesburg stadiumna waa mid ka mid ah garoomada aadka ay u dhibsadaan taageerasha chelsea markii halkaa ay yimaadaan haddaba kooxda kubadda cagta ee newcastle united afar gool ay ku xasuuqday kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo chelsea xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta newcastle markii waxa weyaan hoomkooda ay ku ciyaarayaan keliya hal kulan ay guudaro qaateen waana kulankii liverpool oo ay kambag marka ay sameynayeen kooxda liverpool oo darwin nunes uu labada gool oo ka dhalinayay hal ciyaareedkan toddoba kulan ayay ku ciyaareen hoomkooda ama gurigooda lix kulan ay badiyeen keliya hal kulan ayay dhibco lumiyeen sideed gool ayay garoonkooda ku dhaliyeen afar gool ayaa loogu dhaliyay marka newcastle innaba caadi ma aha markaad eegtana kulanka wuxuu kula marka hore aadaad u xiso badnaa alexander isaaq dhamaan goolasha laga dhaliyey sida goolka koowaad alexander isaaq goolka labaad ee uu dhaliyey kabtanka goolka saddexaad iyo jonlton uu dhaliyey saddexdaba waxay ku yimaadeen qaladaad gool koowaad eh, ninka lagu magacaabo isaaq ayaa dabcan difaaciyadii eh, dabcan chelsea qaladaad ee sameyn looga faa gool uu caawiyey ciyaaryahan aada da-yar waana ciyaaryahan dabcan eh, kulankiisii ugu horeeyeyba lagu soo bilaabay waana ciyaaryahan markii la eego toddobiyo toban jira waxa uu dhashay kowdii may labada isaga ayaa goolkaasi caawiy waxaana uu noqday ciyaaryahaan taariikh markaasi dhigay isagoo dabcan xil ciyaareedkan durba hal gool uu caawiy inuu siiyey kooxda kubadda cagta ee newcastle united waxaana lagu magacaaba lowis milley waana ciyaaryahaan aada u daayar markaa todoba iyo toban jir gool koowaad isaga ayaana caawiyey isaag ayaa dabcan oo waayadanba dhaawac eh, ayaa ugu dambeetii isagu waxa uu kusoo laabtay wadada gooldhalinta xil ciyaareedkan isaaq sagaal kulan oo horyaalka brember leaga uu ciyaaray todoba gool ayuu dhaliyey dhammaan saddexiy kulan oo ciyaaray kooxda kubadda cagta newcastle unitedna sideed gool ayuu siiyey markaa isaaq caadimaha isaaq waxaa ugu dambeeyey inuu dabcan ciyaaro shan iyo tobankii oktoobar kulankii burishiyo dortmund markaasina kooxda dortmund ay halkaa ay guuldaro gaarsiisay kooxda kubadda cagta newcastle united kulankaasi ayuu dhaawac soo gaaray markaa Eh, laakiin hadda uu soo laabtay ninka lagu magacaabo eh, alexander sak goolka labaad oo ciyaarta barbaraha raximi salin ayaa gool inabaan caadi ahan farikiga qurux badan dhaliyey ama bulson aad inabaan caadi ahan kadibna waxaa goolka saddexaad ee eh, dabcan dhaliyay kabtanka ee lagu magacaabo laseles isaga ayaana dabcan goolkaasi dhaliyey waxaana ka caawiyay anton gordon banooni lasoo xambaaray inta badan chelsea waayadanba waxay ku dhiban yihiin banooniyada lasoo laado ama geesaha laga soo laado ama koorna ha noqdo ama meelaha kale ha noqdo marka chelsea waxaweyaan waxaa kooxda koowaad xil ciyaareedkan goolasha ugu badan laga dhaliyay banooniyada geesaha ka yimaada marka newcastle iyo westham iyo aad ay u jecel yihiin banooniyadaas oo kale oo geesaha markii la eego marka caadi maaha marka goolka labaad oo newcastle kabtanka ayaa dhaliyay kadibna jonathan banoni uu dabcan uu qaladaadkiisii lahaa kabtan tiago silva ayaa dabcan lagu ciqaabay jonathan lixdan daqiiqo waa laba daqiiqo gudihii ama hal daqiiqo ayaa laba gool loogu dhilay lixdan daqiiqo iyo kow iyo lixdan daqiiqo marka qaladaadkii ayay ka faa kooxda newcastle united qaladaad ay sameeyeen kooxda chelsea kadibna markaa eh, dabcan ciyaarta toddobaatan iyo markii maraysay james ayaana roosaha ama ridkaan qaatay eh, isagoo dabcan xataa seegi doona kulanka xiga ee brighton iyo weliba chelsea ay wada ciyaari doonaan ugu dambeyntiina anton gordon ayaa siddeetan daqiiqo goolka ugu shubay almeron ayaana ka caawiya oo xataa waayadanba dhaawa ah kaga maqnaa kooxda kubadda cagta newcastle united edi hawi tobabare aad iyo aad u khatar badan xilli ciyaareed qurux badan qaadanaya sanadkan wax badan ayuu rajeynayaa inuu u sameeyo eh, kooxda kubadda cagta newcastle marka waxaa leeyahay saddex kooxood ayaa keliya dhibco kaga qaatay garoonka eh, jamesburg stadium waana arsenal iyo weliba kooxda kubadda cagta mancity iyo weliba eh, kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo liverpool waana waxaa laleeyahay marka markii hownkooda ama gurigooda ku ciyaareen newcastle waa koox dagaalanta oo aad iyaad u khatar badan marka taageeryaasha kooxda kubadda cagta chelsea aad iyaad ay ugu xun yihiin qaladaadkii ay sameeyeen ciyaaryahanada dhammaan ciyaaryahanada kooxda chelsea way ka jiibtay sida ninka lagu magacaabo eh, eh, ciyaaryahanka goner eh, galager oo kabtan ku-xigeenka ah sidoo kale colbel mar xataa aad iyaad ugu jiibtay kabtanka xataa james xalay aad ay ugu jabaneed xataa nicholas jackson wariyahaanka xaaladiisii xaalima wanaagsaneen laakiin eh, waxaa leeyahay burgentino qaladada ayuu sameeyey kadib markii musikasida uu eh, dabcan difaaca eh, dabcan uu keedka geliyey axel disasi sidoo kale kulanka waxaa leeyahay inuu kusoo bilaabay ahayd laakiin newcastle wax waliba way sameeyeen wayna u qalmeen in saddex dhibood ka qaataan chelsea chelsea-na waayada makooxa haweenka masiti iyo liverpool iyo ayay markaa dabcan inta badan la laakiin mar waliba chelsea weli wax badan ayaa udhiman sanadkan waxa weyaan toofor iska daayay xataa kaalinta lixaad xataa inay helaan waxaa leeyahay macquul maah oo ma heli karayaan maadaama bandhigoodii marbasi uu yahay oo ma joogteen karayaanba oo mar way fiican yihiin marna way xun yihiin Anja la eegana kooxda kubadda cagta united ayaa caawa ciyaari doonta iyadoona kooxda kubadda cagta united kulanka la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta everton uu yahay kulan markaasi muhiima haddaba kooxda kubadda cagta united waa inay ka faa'idaysataa fursadihii ay dayaceen kooxaha liverpool iyo weliba kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo mancity iyadoona dabcan kooxda kubadda cagta united haddii ay badiyaan kooxda liverpool saddex ay u jirsan doonaan sidoo kaleetna kooxda mancity afar dhibcood ay u jirsan doonaan haddii ay dabcan ay kulanka everton ay garaacaan laakiin waxa weyaan ma united markii ugu dambeysay garoonka kooxda kubadda cagta everton ay booqanayeen waxay ahayd xilli ciyaareedkii hore marka sagaalkii oktoobar labada kun labay labaatanka markaasina laba gool ay ku garaaceen iyo hal kooxda kubadda cagta everton antony iyo weliba ronaldo ayaa dabcan goolasha u dheliyay waana xilli ciyaareedkii hore kii kasii horeeyey weyaan waa markii ugu dambeysay ay garoonkan ay soo booqanayeen marka sidoo kaleetana labadii kulan ee ugu dambeysay kooxda kubadda cagta ama united iyo weliba eh, everton ay wada ciyaareen kooxda kubadda cagta united ayaa badinaysay ama saddexdii kulan ugu dambeysay mar laba goole waxba mar saddex hal marna laba iyo hal marka saddexdii kulan ugu dambeysayba everton ayaa dabcan dhibcaha laga qaadanayay markii ugu dambeysay everton ayay dhibco ka qaataan kooxda united waxay ahayd eh, sagaalkii abril laba kun laba markaasina ciyaaryaanka lagu magacaabo anton gordon oo hadda ka tirsan newcastle united ayaana gool guusha u dhaliy toddoba iyo labaatan maraysay marka kooxda kubadda cagta united kulanka muhiim ayuu noqon doonaa waxaynu ka ciyaari doonaan garoonka weyn oo goodsamburg stadium oo waxay booqan doonaan eh, maresad ama waxaweyaan eh, everton garoonkooda ama gobolka maresad ayay soo booqan doonaan ericton hag weliba waxaa iswajahi doonaa ninka lagu magacaabo sendeg laakiin kooxda kubadda cagta everton iyagu xataa foon fiican ayay haystaan waayadan inkastoo toban dhibcood laga jaray laakiin shantii kulan ugu dambeysay xil ciyaareedkan oo ciyaareen horyaalka bermeliga saddex ka mid ah ay badiyeen oo iyagoo dabcan hal kulan la garaacay shantii kun ugu dambeysay horyaalka bremeliga hal jeerna barbare ay galeen taasoo ka dhigan kooxda kubadda cagta everton in form fiican ay haystaan laakiin toban dhibcood ayaa laga jaray xil ciyaareedkan afar guul ayay gaareen labo barbaro lix guul daro afariyo toban gool ayay dhaliyeen toddobiyo toban goolna waa laga dhaliyey kooxda kubadda cagta ee everton marka everton sanadkan waxaa laga caabsi qabaa inay serebida u laabtaan waa saddexda kooxood ugu hooseeya waa barley everton iyo weliba koox cagta ee sheffield united marka everton waxay ogtahay in xaaladeeda aysan wanaagsaneen ciyaaryahanada ka maqnaan doona waxaa kamid ah ninka lagu magacaabo onana oo shakila gelinayo sidoo kale dele cali iyo andre gomes ayaa ka maqnaan doona laakiin ciyaaryahanada khatarta badan waxaa kamid ah ninka lagu magacaabo james galner iyo decore iyo ninka lagu magacaabo jack harrison iyo dhammaan way ciyaari doonaan sida calfertlowin ninka lagu magacaabo ashley yang oo ciyaaryahankii horema united sidoo kaleeto ninka loo magacaabo michaelonco iyo bradweit iyo jordan bigford oo ah golahayaha koowaad kooxda kubadda cagta everton xiyiryahanada lama united haddii nu eegnana ka maqnaan doona sida ninka lagu magacaabo john evanes christan ericson casamiro malashia martins oo usoo laabtay waxa weye kulanka macquul maaha sida balesteri xataa hojilan ayaa gelinaya kulanka laakiin markii la eego shaxda macquulka ay ku ciyaari karayaan kooxda kubadda cagta united waa golhay andre unana sidoo kaleeto ninka lagu magaca bahari magwaya weliba lendolof ayaa wada ciyaari doona diego dilot iyo weliba sergio regulan mactomany iyo weliba amberbat garnajo bruno fernandes antony iyo weliba rash waa shaxda macquulka ah ee tanhag uu doonayo inuu kala hortago kooxda kubadda cagta ee everton marka kooxda kubadda cagta united markaynu eegno iyago xataa foom fiican ay haystaan shantii kun ugu dambeysay horyaalka bermeliga oo ciyaareen afar ka ay ayay ah badiyeen hal kulan ayay markaa dabcan la garaaca keliya waana kulankii masity marka ma united iyagu waxa weyaan toddobo kulan ayay badiyeen waxay doonayaan in kulankii sideedaad horyaalka brmer league ay badiyaan ma united kow iyo labaatan dhibcood ay leedahay afar labaatan dhibcood ayay tegi doontaa hadii ay badisana kaalinta lixaad ay geli doonaan iyadoona eh, kooxda kubadda cagta liverpool ay u doonaan saddex dhibcood marka afar dhibcood weyaan halka shan dhibcoodna ay u jiirsan doonaan kooxda kubadda cagta mancity marka ma united weli meelleer ma jiraan oo waxaa weeyaan fursad fiican ay haystaan haddii caawa ay garaacaan kooxda kubadda cagta everton ah, sbors iyo weliba kooxda kubadda cagta stafilana kulada xiisa badan ay ciyaari doonaan sbors waxa weyaan iyagu xataa fursada ay haystaan sanadkan horyaalka bermeliga waxa weeyaan aad iyo aad ayuu u shidan yahay waxa weeyaan sanadkan sbors xataa way ku jirta xataa astonvilla way ku jiraan horyaalka bermeliga united ma laga reebi karo hadaba haddii kooxda kubadda cagta taham ay badiyaan lix iyo ay leeyihiin haddii badiyaan waxay isku dhibco noqon doonaan kooxda kubadda cagta mancity sagaal iyo labaatan ayay tegi doonaa oo mancity iyo weliba eh, sporisna waxay ciyaari doonaan todobaadka soo socda marka bostogoglu waxa weyaan weli fursad fiican ayuu haystaa oo dabcan hogaanka horyaalka brimer leaga xallib codayaal ama lagu qaban doonaa sporis haddii kulanka ay badiyaan spor labadii kun ugu dambeysaba dhibco ay lumiyeen waa la garaacay laakiin astonvilla ayay la ciyaari doonaan oo inabaan caadi ahayn laakiin koox kubadda cagta astonvilla markii iyagu ay ku ciyaarayaan xil ciyaareedkan kulmada banaanka ah aad iyaad ay ugu liitaan lix kulan ayay kulamada banaanka ay ku ciyaareen laba kulan ayay eh, dabcan waa lix kulan ay ku ciyaareen laba kulan ayay ku badiyeen hal kulan ayay dabcan eh, barbaro galeen saddex kulanna waa lagu garaacay lix gool ay ku dhaliy labayi toban goolna lagu dhaliy marka inta badan astonvilla kulamada hoomka ama kulamada gurigooda ay ku wanaagsan yihiin kooxda eh, tottenham ama kooxda astonvilla sporis laakiin dhaawacyo ayaa haysta iyagoo dabcan xidigo muhiim ah weyn doona sidaa lagu magacaabo ciyaaryahanka lagu magacaabo vendeven oo difaac ah sidoo kale solomon oo weryahaana ninka lagu magacaabo christian romero oo ledkaar ku maqnaan doona benzum oo isaguna waxaweyaan laleeyahay shakiya la gelinaya oo ma doono ninka lagu magacaabo richardson wuu maqan yahay madison wuu maqan yahay efen barsijo wuu maqan yahay laakiin shaxda ay ku ciyaari karayaan waa shaxdan waxaay ku ciyaari karayaan bebesar iyo waxay ku ciyaari karayaan qadka dhexe iyo hoboj halka weerarka loselso iyo ninka lagu magacaabo eh, ninka lagu magacaabo brendon john waa ciyaaryaanka aadka u khatarta badan ee lagu magacaabo johnson sidoo kaleetana colofeskey iyo son halka difaacana ay ku ciyaari karayaan emerson ben davis erigdeya medro barrow iyo waliba lagu magacaabo fikario halka astonvilla iyago xataa xidigo muhiim ay kala maqnaan doonaan sida ciyaaraanka lagu magacaabo bundia sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo mingis oo difaac ah. diego carlos ayaa ka maqnaan doona sidoo kaleeto jacob ramsey ayaa ka maqnaan doona laakiin onai waxau ku ciyaari doonaa shaxdan ninka lagu magacaabo oli watkenis diabi oo weeryahaan ah sidoo kaleeto magnin iyo waliba telemanis digler lus waa lus waa ninka lagu magacaabo douglas lus kamara sidoo kale difaacan waxay ku ciyaari karayaan lucas digney bawa torres consa iyo waliba mat cash iyo waliba ninka lagu magacaabo emiliano martinez shaxda macquulka ay ku ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta astonvilla sidoo kaleetna real madrid waxay dooneysaa inay ka faaideysato eh, dabcan dhibcihii lumiyeen kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo barsha barsha ayaa barbaro la gashay kooxda kubadda cagta real falakana halka real madridna ay dooneysa caawa inay ka faa'ideystaan keliis ay la ciyaari doonaan oo real madrid iyagu xataa ciyaaryahaano muhiim aya ka dhaawacan sida tubadka tuwa keba meletao jomeni fenicia jiar kamofinga iyo weliba ninka lagu magacaabo ardagula laakiin shaxda ku ciyaari karayaan waa shaxdan andre lonin oo golahaya kubaad mendi iyo weliba david alaba ante rodriger iyo dani carfahal halka qadka dhexe toni cruz iyo loka mudrij iyo federico falfarti belgham rodrigo iyo jesuru ay ku ciyaari karayaan hadaba hogaanka hadda hogaanka waxa weya real madrid iyo waliba jeruna eh, jeruna soddon afar dhibcood ay leedahay real madrid soddon laba dhibcood atletico madrid waxa weyaan iyaguna soddon iyo kow dhibcood ay leedahay hal kulan ayaana baaqi u ah kooxda kubadda cagta leedka madrid haddii ay badiyaan soddon afar dhibcood ay tegi doonaan markaa real madrid waxay doonayaan inay markaasi ay badiyaan kulanka iyadoona koox kubadda cagta madrid xilli ciyaareedkan laba kulan ayay barbara galeen hal kulan waa la garaacay siddeed gool ay dhaliyeen saddex kulan ay ciyaareen sagaal gool laga dhigay waana kooxda xilli ciyaareedkan difaacoodu aad iyo aadka u fiican yahay marka real madridna kulanka kulan xiiso badan ayuu ahaan doonta laaniga kulanka ugu xiisaha badan caawa waa kow iyo tobanka habeenimo iyo ruby dimans uu soo geli doono waa yuventus iyo waliba kooxda kubadda cagta inter milan kulan xiiso badan oo inabaanan caadi ahayn marka inter milan sanadkan aaday u shidantaha xataa kooxda kubadda cagta yuventus way isku dhow yihiin oo labaduba soddon iyo ay leedahay inter milan halka yuventusna labaatan iyo ay leedahay weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal hadii aanu egnana dhanka kaleetana waxaa aadii loo ammaanaya ciyaaryaanka ee lagu magacaabo irin halan hadaba kooxda kubadda cagta mancity ayaa eh, waxaynu ognahay in barbaro ay la gashay kooxda kubadda cagta liverpool kulan ka tirsan horyaalka brimier leaga ee ka dhacay garoonka itixaad stadium xidiga haalan ayaa dhaliyey goolkii mancity iyadoona xidigan ama leeyahay xidigan norway waxa uu dabcan uu sameynaya waxyaaba inaba aan caadihayn haddaba haalan waxaa leeyahay xidigan ayaa daqiiqadii todobaylabaatanad dhaliyay goolka kooxda ee mancity ee barbaraha oo yacni gool koowaad laakiin waxa weeyaan ugu dambeyntii barbaro ayuu kulankaasi kusoo idlaaday kadib goolka xidiga haalan ee uu ka dhaliyay kooxda kubadda cagta mancity waxa uu sameeyey labaatan ka mid ah kuwii labaatan kooxood ee horyaalka bermeliga oo kaga hortagay goolal ayuu ka dhaliyay taasi oo ka dhigan in hadda keliya ay u dhiman tahay kooxda kubadda cagta brentford marka haalan aad iyo aad ayuu khatar badan yahay waana la ammaanayaa sidoo kaleeto waxaynu ognahay in haalan uu dabcan noqday mid ka mid ah xidigaha ugu khatarta badan markii la eego taariikhda horyaalka bermaliga markii la eego konton gool si dhaqsiyaha markaasi dabcan uu ku gaaro tobabaraha kooxda kubadda cagta mancity beb guardiola ayaa waxa uu shaac ka qaaday in haalan uu yahay ciyaaryahaan inaba aanan caadiyahan sidoo kaletana sanadkan wax badan uu samayn karayo haddaba haalan xil ciyaareedkan isaga ayaa mar kaleeta loo saadaalinaya gooldhalinta horyaalka ee brmer leaga maadaama waxa weeyaan durba xil ciyaareedkan goolal gaaraya ilaa iyo gool sii marayo marka ciyaaryahaankan waxaa laleeyahay waa ciyaaryahaan mucjis ah sidoo kaleetana yordan colob waxa uu ka hadlay dabcan xidigaha dhaawaca kaga soo gaaray markii la eego kulanka liverpool iyo weliba mancity haddaba yordan colob iyo weliba liverpool way dadaaleen boqolkiiba waxa weeyaan iyo konton maadaama barbar ay la galeen way u qalmeen kooxda kubadda cagta mancity in kulankaasi ay guuleystaan liverpool waxa weeyaan iyagu eh, maadaama halkaa barbar ka helan iyagu xataa waa la amaanaya sanadkan waxa ay yihiin koox markaasi dabcan loo saadaalin karaya kuguuleysiga horyaalka brimer leaga maadaama eh, dabcan sanadkan aadaed u khatar badan horyaalkan waxa weyaan sanadkan eh, meel dheer uusan ka jirinba haddaba liverpool waxa weeyaan sanadkan waxay laakiin ka cabsanayaan xidigaha ee eh, dabcan dhaawac kaga maqnaan doona kulamada soo socda waxaana la aaminsan yahay in jota iyo weliba alison dhaawac uu kasoo gaaray laakiin wuxuu yidhi yordan colob dabcan alison waxa uu dareemayaa xanuun yar laakiin waa iska cadda yuu leeyahay wuu fiican yahay sidoo kale wuxuu leeyahay waa xaalad aan qiimeyn doono xaaladda ciyaaryaanka lagu magacaabo diego jota halista dhaawaca alison wuxuu yidhi waxaa rajeynayaa inayani inaysan ahayn mid markaasi halisa ah, laakiin mowgi ilaa hadda wuxuu leeyahay laakiin waan idin sheegi doonaa marka eh, kooxda kubadda cagta liverpool sanad qurux badan ayay qaadanaysaa oo markii la eego xil ciyaareedkan keliya hal guuldaro ayay qaadatay waana guuldaradii kooxda kubadda cagta arsenal garoonka imarates stadium iyadoona kooxda kubadda cagta ganaris waxa weeyaan iyaguna fursadii ay ka faa'iidaysteen hogaanka horyaalka brember leagana gacanta ay ku hayaan sanadkana aada iyo aada u wacdareynayaan kaya hafartisna waxaa weeyaan taariikh ayuu sameeyey oo waxa weeyaan goolka guusha isaga ayaa dhaliyey oo sanadkan markii la eego kay hafartis waxaa weeyaan sanadkan laakiin wax badan ayaa laga rabaa maadaama ciyaaryahankan lixdan milyan uu ku fadhiyo dhan kaleetana markaynu eegdana koox kubadda cagta ma united waxaa la aaminsan inay go gaari doonaan xidiga dhowra oo kamid yahay ninka lagu magacaabo faren koox kubadda cagta ma united ayaa lagu soo waramayaa inay sheegtay qiimaha ay ku doonayso daafaca dhexe rafael faren kooxa doondoonanaya ama kooxaa doondoonanaya diyaar u tahay inay ciyaaryahaankan ay muddo dhowr bilood gudahooda ciyaryahaankii hore koox kubadda cagta madrid ayaa ka baxaya qorshaha ericton haag waxaana eh, dabcan laleeyahay gebi ahaanba waxaa laga saari doonaa kooxda markii la gaaro suuqa ah ee january maqnaashaha leandaro martinez iyo weliba dhaawacyada kala duwan ee soo gaaray fareen ayaa sabab u noqday inuu xidiga ee booska uu lumiyo sidoo kaleetana evanis booskaasi uu kala wareego sidoo kaleeto victor lindolof iyo weliba harri mcwine booskaasi ay ciyaaraan fareen ayaa ku guuldaraystay inuu kusoo bilowdo mid ka mid ah afarta kulan ee ugu dambeysay united isagoo markaasi ku guuldaraystay inuu helo hal daqiiqo markii guuldarada saddex gool iyo hal ay kasoo gaartay kooxda kubadda cagta mancity waxaana la sheegayaa ama wararka soo baxay waxay sheegayaan in xidiga fareen la yidhaahdo iyo weliba eric ten haag iminkanba waxa weeyaan ay doonayaan inay kala tagaan kooxaha sacuudiga ah iyo weliba waxa weyaan kooxda bayer munij ayaa dhammaantoodaba xiisu muujinaya ciyaaryahanka lagu magacaabo rafael farene sida laga soo xigtay mid ka mid a ah wargeysyada ugu waaweyn ee gudaha wadanka england kooxda kubadda cagta munited ayaa diyaar u ah inay aqbasho lacag u dhexeysa labaatan milyan iyo soddon milyan ciyaaryahankan ay ku doonayaan inay markaasi dabcan ay iibiyaan haddaynu egnana yaryahanka kooxda kubada cagta ama kabtanka kooxda kubada cagta chelsea ah james ayaa kulanka soo socda maqnaan doona maadaama kooxda kubadda cagta real madrid waxa weyaan kooxda kubada cagta chelsea weyaan kulankii xasuuqii ba loo geystay hadaba kooxda kubada cagta chelsea ah, dhibaato aada yadda xoganaya haysataa xil ciyaareedkan waxaad arkaysaa kooxda kubadda cagta chelsea markay la ciyaarayso kulamada waaweyn sida sporis sida kooxda kubadda cagta mancity sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo arsenal iyo liverpool ay yihiin kuwa markaasi aada u khatar badan laakiin markay la ciyaarayaan kooxaha kale inkastoo newcastal aysan ahayn koox yar laakiin waxa weyaan markaad mancity aad dabcan waxa weyaan qalqalgeliso sporis aad garaacdo waa in aad garaacda kooxda kubadda cagta newcastle oo kale fursadadana ka faaiideysataa marka kooxda kubadda cagta newcastle united waxa weeyaan aad iyo aad ayaa waxa suuqday kooxda kubadda cagta chelsea marka brushio burgentino ayaa ka hadlay guuldaradii xanuunka badnaa ee loo geystay waxaana uu shaaca ka qaaday in dabcan uu aad iyo aad uga xun yahay wuxuu leeyahay aad iyo aad ayaan uga xumahay sababtae tahay guuldaradan waa guuldaradii ugu xumeed xil soo gaarta wuxuu leeyahay qaladka kolay ciyaaryahanadu way leeyihiin boqolkiiba boqol laakiin wuxuu leeyahay waa in ciyaaryahaanada wax ka bartaan ciyaartan wuxuu leeyahay wax weliba waa inaad wax ka barataa marka laakiin isaga xataa tababaruhu ama mujantin waxaa lagu eedeeyey inuu dabcan ciyaarsiiyey ama uu dabcan fursad siiyey ciyaaryahaanka lagu magacaabo ogojugu iyo weliba ciyaaryahaanka lagu magacaabo bedshel oo waxaweyaan waayadanba bedshel muusan ciyaaraynin iyo weliba ogojugu marka shaxdiisii labadan ciyaaryahan markaas uu bedelay sidaas ay tahan afar gool sidoo kaleetn waxaa leeyahay roberto sanchez ninka la ama goolhayaha kooxda kubadda cagta chelsea maaha goolhayo jira sababtay tahay goolhayahan waxaa leeyahay roberto sanchez la oo goolhayo markaasi dabcan aan waxba ahayn sababteed tahay labadii kun ugu dambeysay sideed gool ayaa laga dheliyay waana xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta chelsea xil ciyaareedkan markaad eegto waa xil ciyaareedkii ugu xumaa ee goolasha laga dhalinayo tusaale ahaan oo kaleeto saddexiyo toban kulan xil ciyaareedkan oo ciyaareen kooxda kubadda cagta chelsea labaatan gool ayaa laga dheli taasi oo ka dhigan ama taasi oo laleeyahay waa arin aad aad u xun marka chelsea waxaynu xusuusnaa hadda kool xilli ciyaareed dhana waxaa laga dhaliyey shan iyo toban gool keliya horyaalka premier leaga laakiin waxaad arkaysaa hadda lix iyo toban kulan la ciyaaray labaatan gool laga dhaliyay taasi oo ka dhigan in goolahayaha iyo weliba ciyaaryahaanada difaaca qaaladaad badan ay ku leeyihiin dabcan markii la eego goolasha laga dhalinaya kooxda kubadda cagta chelsea laakiin tiaga silva ayaa baraha bulshada waxaa ku daabacay qoraal uu ku leeyahay dhammaan taageerayaasha kooxda kubadda cagta jhelsia waxaan ka raaligelinayaa eh, kulankii guuldarada xanuunka badnaa ee kooxda kubadda cagta newcastle wuxuu yidhi aad iyo aad ayaan ugu murugoonayaa arintan qaladaadkaasi aniga ayaa iskale aniga ayaa gool kuwaad dabcan qaladaadkiisa iska iyo weliba goolasha kale marka wuxuu leeyahay reer jhelsia waxaan ka codsanayaa in markaasi dabcan aan eh, dabcan taageero markaa dabcan dee taageernimadeed muujisaan sidoo kaleetana qaladaadkaasi dusha aniga ayaa saatay uu leeyahay kabtan tiago silva sidoo kale toris jemes waxa weyaan isagu xataa waa kabtanka koxda chelsea siday tahayna kulamada soo socda maqnaan doona ama kulanka soo socda brayton haddaba kooxda kubadda cad chelsea markaad eegto kulamo aad iyo aad u khatar badan ayaa kusoo wajahan eh, markaad eegto sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta chelsea saddexda kulan kusoo wajahan waa kooxda kubadda cagta united brighton iyo weliba kooxda cagta everton marka kulamo adag ayaa kusoo wajahan murusha bujuntino waxaa laga doonayaa in kulamadaasi dabcan siduu ugu baxsan lahaa uu sameeyo marka waa kulamo adeeg weeyaan brighton lima united everton sheffield united waa kulamo adeeg weeyaan kooxda kubadda cagta ee chelsea marka kooxda kubadda cagta chelsea waxaa leeyahay sanadkan kooxaha yaryarka kuma fiicnaa oo inta badan waxay ka adagtahay kooxaha waaweynka marka brushi burgentino laakiin arrintan aad y ayuu ugu murugooday waxaana uu shaaca ka qaaday in arrintan ay tahay arrin xun laakiin waxaa aad yaad loo ammaanaya tababaraha ah ah, eh, kooxda kubadda cagta newcastle united edihawi waa tababar inabaanan caadi ahayn weyaan tan iyo markii uu kusoo biiray kooxda kubadda cagta newcastle united tababarahan waxaa leeyahay saddex kooxood keliya ayaa garoonkan dhibco ku qaadatay waana liverpool laba jeera ah, iyo weliba kooxda kubadda cagta waxa weeyaan eh, macity oo dhibaa ka qaadatay garoonkan dhibaa kaga qaadatay marka markay ku ciyaarayaan eh, garoonka lagu magacaabo st jamesburg stadium eh, newcastle united garoonkooda markay ku ciyaarayaan waa garoon inaba aanan caadi ahayn garoon aadaad u mushkilo badan marka newcastle united waxa waxaweyaan iyaguna sanadkan aad iday u cadarinayaan kooxda kubadda cagta p h ay afar gool ku garaaceen markii garoonkan ay soo booqdeen halka kooxda kubadda cagta sidoo kale afar gool hal ay ku garaaceen marka newcastle aad iyad ayaa loo ammaanayaa waa hagaaga dhegeystayaal guud ahaana barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmi magaalada muqdisho intaan ayaan kusoo gabagabeynana kulanka